alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuul ilahi sala allahu alayhi wacala alihi wasaxbi wasalam way akhiru ders waxaa inoogu dambeeyey kitaab alaymaan wاnudur kitaabkii ka warramaya alaymaan wاnudur kitaabu alqaضاء ayaynu bilaabi doona insha allah qala sheekh raximah اllah وعan bureyda radي allahu canhu qaal qala rasuulu اlahi salى اllahu عalayh wasalam alqudaat ثalaaثat اثnaani fi الnaar wwaaxid fi اljanة marka alqadaa waxaa looga jeedaa xukunka la kala xukumayo bayna almutakhaasimiin kuwiis haystay ayay horta soo gudagelaya marka oo alqadaa wa alfaslu waa kala saaridda la kala saarayo cid la kala saarayo waxaanuu ka mid yahay axkaamta waaweyn ee shareecada islaamka iyo maxaasinteeda waaweyn buu ka mid yahay maadaama dadkii ay isqabsanayaan bani aadamka ku abuuran tahay inay wax dhex marayaan in dee la kala saaro dabeetana kutubta fiqiga o dhan ka waaymaysid iyo kutubta kale xadiiskaba wa can bureyda radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxu uhi alqudaatu kuwa wax xukumaa ah halaasatu saddex wey itnaani laba fi naari naar bay ku jiraan oo naar bay gelayaan wey wa waaxidun midna saddexdaa ka midi fi ljanati shanuu gelayaa shanuu ku jiraysa rajulunka koowaad markaa waxaa weyaa nin carafa alxaqa xaqa gartay faqadaa bihi ku xukumay fa huwa fi ljannati jannaduu gelaya kaasi xaqiina uu gartay waana ku xukumay warajulun iyo nin carafa alxaqa xaqa gartay falam yaqdi bihi oo aan ku xukumin wajaara ay wadalama wamaala dulmiyey oo leexday fi lxukmi xukunka dhexdiisa wahuwa fi naari kaasina fi naari wey warajulun iyo nin lam yacrif alxaqa xaqiina aan garanin faqada linnaasi dadka ku xukumay calaa jahlin aqoon darro ku xukumay fahuwa kaasi fahuwa fi nnaar naar buu gelaya rawahu aarbaca wa saxiix alxaakim xadiiska markaa waxaynu ka qaadana min shuruudi alxaakim an yakuuna rajulan horta inuu xaakimkaasi nin noqdo xukumaya oo qaadigaasi waa inuu nin yahay dumarkii ma soo gelayaan qadaaga shuruudda waxaa kaloo ka mid ah an yakuuna cindahu cilmun inuu cilmi leeyahy oo kii aan dulmi sameeba islahaynee aan cilmiba lahayn lakiin aan cilmi lahayn dulmina sameysma lahayn waa kaa naarta ku galay ayakuuna muslimanna waa shardi iyadoo ina ogni inuu muslim yahay waayo dee caadilmo maha kii kale an yakuuna cadlan isaga laftigiisu ila dadkii markhaatiyadii iyo wixii oo dhan waa tan loo shardiyayay inay dad ahlucadaalad oo dulmi ka fog ay noqdaane kii wax xukumayna oo min baabi awlaa isaga kasii mudan in sifadaa laga helo inuu qaadigaasi noqdo saaxibu cadlin marka xadiiska rasuulka alay slat slam wuxuu tilmaamayaa dadkan qudaada ah alqudaa wa jamcu alqaadi alqaadi bimacna alxaakim xaakimku wuu ka caamsan yahay oo xaakimka marka qaarkood baa uu ku dhici karaa alimaam imaamkii weynaa ee muslimiinta u talinayay ayaa laga yaaba inuu ku dhaco marka qaarkood alqaadi laakiin waxa uu noqonayaa waa qofkii aladi yufasil wayaxkumu الnaas fi اlmukhaasamaat waa kii kale xukumaya laba naar ku jira midna shanuu ku jira markaa ka jannada ku jiraa laba sifo isku darsan alcilmu walcadlu buu isku darsan alcilmu walcadaala inuu cilmila leey cadaaladna uu sameeyey oo shaygii uu garanayay sidii saxda ahaydna wuu maray kan labaad xaqa u garanayaa cilmiguu hayaa laakiin dulmi buu sameeyey wuu badheeday taasina naar buu ku galay kani cilmina ma hayo cadaaladna ma hayo laakiin niyaddiisa waa laga yaaba inu isli cadaalad samey isagu xagga niyadda waxaa laga yaaba inu is cadaalad same oo ay ka runtahay saas lakin de qadaa naas calaa jahlin waa sababtan in an yakuuna cindahu cilmu baa shardi ah almuhim xadiiska waxaa laga qaadanayaa fadliga cadaaladdu ay leedahay iyo alcamalu bilcilmi cilmigoo lagu dhaqmo dulmiga iyo halkuu ku dambeyn doono waa laga qaadanaya khuduuratuljahlina waa laga qaadanaya qofkan naar buu geeyey wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam man wulliya alqada'a faqad dubixa bigayri bigayri sikiinin man wulliya qofka loo dhiibo alqadaa qadaaga qofka loo dhiibo ee qaadi laga dhigo man nusiba ilى اlqaضاء wa asbaxa qaadiyan faqad dubixa kaa waa la gowracay bigayri sikiinin midi la-aan baa la gowracay kaas rawahu axmed اlarbaca saxib bn khuseyma ibn xibaan xadiisku wuxuu tilmaamayaa xadiiska dambana waa sii caddayn doonaaye halista ay leedahay atawali bilqaضاء in la qabto qadaagaas oo qofkii uu noqdo qof xaakimo maxkamada dadka ufadhiya ama khusuumaadka dadka kala saaraya waa qof midi la-aan la gowracay oo macnaheedu waa maxay dee nafta lagu silciyey weyankaas ila haddii midi keliya qofka markii lagu gowraco nafta la dhaafinaya macnuhu markaa wuxuu u dhacayaa halis badan buu daaqaya weyankaas sidii qofkaa midi la-aanta la gowracayo ee la ciijinayo ee rafanayo ee aan naftana ku jirin kana bixinna sidaasoo kale u ahaanaya wey oo halis wuxuu ugu jiraa inuu dulmi sameeyo inuu jahli ku dhaco inuu laaluush qaato inuu aargoosi ku kaco iyo wixii lamidka waxyaala badan baa qofkii kusoo bixi kara oo de laga yaaba labada qofay sahiyay inuu qaarkood inuu niyada ka taageero inuu si kale ma garanaysa waxaa laga yaaba in lacag loo dhiibo waana sadde maanta aynu arkayno boqolaal arrin amba dad oo ishaystaa oo arrinkoodu dhammaan waayey kanina lacag baa laga qaaday kanina lacag baa laga qaadaya miyay suurtagaltay labadoodba inay saxayn marka labadan qof ee eh, mid walba lacag kana laaluushu ka qaadaya kana laaluush ka qaadayo dee labadoodu midna labadan qodood midnaba waaa lagayabaa way dhici kartaa inaanay labaduba arrinkaba aanay lahayn xoolaha ay isku haystaan waa dhici karaa inaanay labadooduba lahayn laakiin dhinac kale markaynu istaagno dee labada qolo mid un baa le waxaa ah. markaa mid waliba la soo istaagaya man wuliya alqadaa man wuliya alqadaau mise man wuliya alqadaa haye bidami alqadaa bifatxiha aye ah, maxaa loo kor dhaway aye ah, naay faacilki haysoo kan alqada aan u akrino man wuliya alqadaau miyaan ahayn naay faacilka wuliya waa naay wa waa mabni lmajhuusha kuma jiro naay faacil o qaabanaysa lakin hadda alqada so in alqadaa la idhaho la gudo mahayn haye damiir mustatra weyn dha faacilka ha man wuliya ninka loo dhiibo huwa isaga alqadaa oo mafcuulkii labaad marka haddii shaygu laba mafcuul oo u qaato mid baa naayfac noqonaya kii kale mafcuulnimadiisu iska ahanaya man wuliya اlqadaa faqad dubixa waa la gowracay bigayri sikiinin ha bidi la-aan baa la gowracay macnuhu waxa weeyaan waa khuطuurati tawali alqaضاء wa ana الshakص aladi yatawalى hada اlamr fi khaطri cadiimi arrin khatara buu ku sugayay maaha macnaheedu markaa waa xaaraan maaha laakiin intuu qofku ka fogaan karo waa inuu ka fogaado hadduu laakiin ka soo baxo sidii saxda uga soo baxo dadka kuwa ugu ajarka badan buu noqonaya ilaan arrin halis ahoo loona baahnaa weye ayuu isagu is ilaaliyey soo ma markaa meel halisa ah marka hadduu iska ilaaliyo saa sameeyey wuxuu noqonayaa kuwa ilaahay subxana watacaala u hareynayo iyo kuwa ugu ajarka badan buu noqonaya balse way culus tahay inuu qofku isilaaliyo oo markaa qofkii waa laga fogeynaya waa le iskaga fogo mar haddanaad hawshaa kasoo bixi karayn waa sababtay markaa culimadii hore uga carari jireen abu xaniifa waa la xidhay waana la oleeyey iyadoo laleeyahay qadaaga qabo suu markii dambana ka baxsaday sheekh sufyaan athawri buuraha ayuu galay isagu ya caalimkii weynaa isaguu baxsaday oo buuruhu galay haddaba berigaa diinu baa laisku xukumaya la soco waliba maxkamadda may odhin qawaaniin kale iyo waxaan kale imika yaalla berigaa may oline waxaa la adiga diintii garnaya dadka diinta ku xukun oo fadhiisaalka ah ayaa lagu lahaa markaasay waliba de lacagna las u ka helaya haduu doono laakiin uwa kaa baxsanaya ee hawshaa halkaa uga baxsaniya caalimkii weyn hadday mutacayin ku tahay isaga mutacayan uu noqdo qof cid kaloo dee qabanaysa aanay jirin hawshaas maxaa ku waajiba inuu qabto lakiin intuu isleeyahay dad kalaa jooga de ila naftiisa u garanayaaye waxaa la sheegay marka culimadii qabtay sida shariik bin cabdillahi alqaadi oo si fiican dadka u jiray xagga xadiiska marka la eego daciif mu ahayn markiisi hore hiqaayo laakiin intii qadaaga u qabtay ka asbaxa daciifa waxaa loodhay shariik bin cabdillahi baa ku jira oo asbaxa daciifa xadiiskaasi waa dacif baa ku jira xagga xifdigiisa xagga xifdigiisa wa waxaa laga wariyay abu hureyre qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam inakum sataxrisuuna calى limaara inakum idinku sataxrisuuna waxaad ku dadaali doontaan cala limaarati madaxtinimada wa satakunu way noqon doontaa nadaamatan murugay noqon doontaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fa nicmati lmurdica waxaa nicmo badnaatay ta nuujinaysa ee caanasiinaysa qofkii wabi'sat waxaa xumaatay alfaadima ta gurinaysa ayaa iyaduna xumaatay rawaahu albukhaariy xadiiskani wuxuu tilmaamaya bani aadamka inay ku abuuran tahay gaar ahaan ragga waxaa ku dabeecaysan siduu ibnuqayim yihi dee inay dhul iyo wax maamulaan iyo qofku inuu maamulka u jeclaanaya dadku intu doono maamulka ha noqdee oo dadkay ku abuuran tahay inaga arkayna laakiin maalinta qiyaamaha murugay noqon doontaa lima yatbacuha min altabiicaat walmas-uuliyaat waxyaalaha la xidhiidha awgeed ee imaaradaasi ay wadato oo qofku markuu keligii yahay baaba intaasoo mas-uuliyadii ay saaran bal qof mas-uuliyaddii ummadda u qabtay oo munkaraadka dhacaya iyo waxaasoo iyo cadaalad darada iyo waxaasoo dhan isaga lagu xisaabinayo yowma alqiyaamati ilan markuugu sahla yahay hadduu wax ka qaban kar waayo waa inu hah waxaasi diintuma ogolo sa waa in la hahdo u marka sidaa awgeed baa rasuulku wuxu le horta waad ku dadaali doontaan oo aad baad marka ugu dadaali doontaan si ad u qaban lahaydeen laakiin murugay noqon doontaa maalinta qiyaamaha war maxaa igu wati inaanu qofnaba kala xukumin ayuu ka fikir laha markaa fa nicmat lmurdica marka la eego iyadunbaa murdica iyo faatima ah alfidaan maxaa la asalkiisa waa naaska gurinta waa fisaal ya markaa faatima waa tii naaska gurinaysa bay noqonaysaa macnahaan saas murdicana dee waa nuujintii soo maha waa tii muujinaysa naaska maxaa laga jaqaa caanaa laga jaqayaa soo maha ilmaha yar markaa naasku markuu ka gurana dee uu ku caana beelay meeshaa markaa marka la eego qofku madaxnimada iyo waa hebel iyo xildhibaan iyo madaxweyne iyo haye hoogaaga lacagtuu helaya iyo magaca iyo kursiga loo banaynayo iyo kadurka iyo ya min hadi ljiha waa maxay waa murdica xaggaa barwaaqooyin badan buu ka helayaa iyo xaggaas laakiin marka la eego mas-uuliyadda iyo waxa raacsan iyo waxa ka iman karaya dembiga haye waa faatima way ka goynaysaa barwaaqadiisi iyo nicmadii wixii soranaya alla maxaa igu watay tallahi ya maxaa igu watay ohanay xadiiska rasuulka alayه الsalaatu wasalaam dee waaqican maanta aada buu ugu dabaqmaya oo adiga arkaya oo nin hebel hebel suldaan suldaannimada lafteeda waa waa nooc madaxtinimada xildhibaannimadan maxay kale tan kale qadaagiina iminka dee jaamacadaha qeybo dhan baaba loo sameeyo rag badan oo dhinaca faa'iido way soo kordhiyeen oo raggaan wax kabadaan galay de wadaadaday waxbay hagaajinayaan kolley wax badan oo kamid ah laakiin de waxaad dareemaysaa say dadku uxiiseynayaan say dad uxiiseynayaan ay leeyihin halkaasaan gelayaa oo de maanaa wax ka doonayo isl ya irdaaca nabigu sheegay caanaha laga cabeeye de ya caanaha laga helayo isleya ad kasoo heshay adiga laftigaada ha yeeshee raacsana ka iman kara oo hadhow ay ka gurinayso barwaaqadii iyo nicmadii waa waa ka soo daacin weyaan waa waxay kasoo daacinaysaa <laughs> wixii yaraa u liqay ayuu hadhow ka warwaraya war maxaa igu watay war maxaa taa kale igu watay inaku bika sadexso kudamarata madaxnimada wasatakunu markaa qadaaga way ka caamsantah lakin qadaaguna waa nooc uu soo gudagelaya arrinkani wasatakunu way noqon doontaa alimaara ah, madaxnimo doonkaasi nadaamatan muruga yowma alqiyaamati oo xataa qofkii hadduu cadaalad sameeyey xisaabta la xisaabinayo faraha badan rasuulku muxuu sheegay alay slat slaam qofkii maalqabeenka ahaa dadkii fuqarada ahaa iyo dadkii aqniyada ahaa hadda kuwii ahlu jannaha ahaa keebaa jannada horgelaya fuqaradii ilan iyagoo xisaabima saaran hore iskaga gelaya kuwan aqniyada iyagoo jannada gelaya haddana inta la xisaabinaya ay taagan yihiin ayay waqti iyo culays noqonaysa kanna waa lamid فنicmaة المurdicaة hiy almurdica waa faacilkii nicma marka almaqsuuص biاlmadxi hiya bay noqonaysaa way xadfanta fanicmat waxaa wanaagsanaatay almurdicatu taacana siinaysa qofka hiya iyadaa u wanaagsanaatay ama mid nuujisa oo wax u tarta hiya madaxnimadaasaa u wanaagsanaatay oo adduunyadan wax weyn buu ka helaya wa alfaadimatu hiya waa isla iyadu laftigeedun dhinaca kale marka laga eegana iyadaa u darnaatay mid qofka nicmadii ka goysa oo ka gurisa وعن cمر بن cاaص رضي الله عنه أنه سمع رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulkii buu mqlay oo yquل leh إذا xakم الxاakم hadduu xukumo فاجتahda xaakimku markuu xukumo فاجتahda uu dadaalo ثuma asaaba dabeetana u asiibo ay alxaqa u asiibo falahu أجraan laba أجر buu leeyay waidaa xakama hadduu xukumo ay alxaakim weeyaane fashtahada oo u dadaalo uma akhdaa u gafo falahu ajrun buu leeyahy taf caleyh haddii xaakimkii uu daacad yahay caadil uu yahay cilmigii uu leeyahay shuruuddii uu waafaqay maaha boqol kiiba boqol markasta waa siiyo mararka qaarkood buu la waayay ilan isagu laakiin shuruuddii daahirka ayd bu ay waajibtay inuu raaco ka soo qaad qof baa wax sheegtay qof kale ku sheegtay laba markhaatina uu keensaday labadaa markhaati waa laba markhaati oo dee lagu kalsoon yahay oo dee marka an wax xumaano hore laguma aqoonin marka waxay idhahdeen labadaa qof waxaanu markhaati ka nahay inuu qofkaasi waxaa leeyahay way ismoodsiiyeenba iyaguna ila waa bashare xaakimkii uu xukumay oo ninkii baa loo xukumay daalimka ahaa waynu arki doona xukunkaasi ansixi maayo ilaahay agtiisa dembigiina halkiibu taaganya lakin xaakimkii bay noqotay xaakimka muxuu noqonayaa xaakimkii ajar buu leeyay isagu hadduu uu qaldamay oo xaq ninkani lahaa buu ninkaas siiyey laakiin dee shuruuddii daahirka ahayd uu waafaqay oo u maray waxaa dhici karta labadan markhaati inay beenaalayaal noqdeen amba ay soo heshiiyeen oo khiyaamo hoose ay ku kaceen oo aan cidina dareensanayn oo wanaaggii qofka lagu yaqaan marka qaarkood bu dee isbedeli karaa si kastaba ha noqotee xaakimku hadduu sidii saxda ahayd waafaq laba ajar buu helayaa ajrun can ijtihaadihi ajar ka yimid ijtihaadkiisa wa ajru can isaabatihi اlxaqa iyo ajarka labaadoo ka yimid inuu xaqii asiibay oo sida xaqaydu waafaq hadduu khadaay falahu ajru اlijtihaad wa khaطaأuhu makfurun lahu ajarkii ijtihaadkii uu dadaalay uu helaya marka ijtihaadkaasi waa maxay waa inuu an yabdula ma fii wuscihi liisaabat اlxaq wa iisaalihi ilaa man istaxaqa inuu dadaal ku bixiyo xaqa inuu gaadho iyo inuu gaadhsiiyo ciddii xaqa lahay haddaanu laakiin dadaal samayna iska soo kacown ijtihaad muu samey ijtihaadkani waa waa badlu ljuhdi walmashaqa saynu ogni waa inuu dadaal ku bixiyo oo maxaa dadaalka ka mid a dee wax allo wixii arrintaa ku xeersanaa matalan kiis dila buu qaadaya qof baa qof dilay amba qof baa nabar qof kale wax ka xaday markhaatiyadii iyo shuruuddoodii iyo inay wax ka dhexeeyaan inay qaraabo yihiin iyo bal wax badan buu la eegaya daynu axaadiisna mana ku arki doono oo dhinacyo badan buu ka eegaya marka ninkaasi dadaalkii uu bixiyey waxaa uga soo baxday ninkaa xoolaha in laga xaday kasoo soo qaad masala dabeetana kii hayay buu ku yuri u soo celiyo kan waanu asimay si saxda ahayd marka labada ajar buu helaya ilan dadaalkan uu ku bixiya lakiin haddaan waxba dadaal ku bixinin oo uu khaطa'o ajar ma lehe dembi buu leeyahy waayo mafhuumka xadiiska laga qaadanaya soo ma waidaa xakama fajtahada uu nabigu uri alay sla slam alayh salaatu bal hadduu ijtihaad baanu samayn ka warran u iska xukumo oo khaطana uu ku dhaco ajar ma helaya ajar nu helo iska dhaafe waa ma'zuur wuu dembaabaya dembiila wey alimi markaa xadiiska waxaa laga qaadanayaa xaakimkii inuu dadaal ku bixiyo xaqa gaaridiisa iyo si saxdeyn waafaqo ijtihaadka waxaa kaloo soo gudagelaya ijtihaadkii kale masaa-isha shareecada lagu ijtihaadayada laftigeeda oo xadiiskani macno ballaadhan buu tilmaamayaa kii weynaa kii arinta u tilmaamaya matalan dee culimada mujtahidiinta ah ee aanu leenahay matalan imaamka shaafici baa saidhi axmedna saas wey oo laga yaabo midkood inuu khaldamay soo maha dadaal maadaama uu bixiyay axaadiistii iyo adiladii markuu eegay natiijadaas ay uga soo baxday markuu isagu dadaal badan ku bixiyey laakiin isagoo aalaadkii ijtihaadkana laga helay soo usuulfiqi aynu ku aragnay marka oo de xaqii u caddaaday aan ogaan u garmaraynin isna ajar buu yeelanaya khada iisana sino laakiin hadduu yahay muqalid le madhabkaygun baa sidaa ah oo anuu sheekhaygii baan ku raacaya waa xadiiskana waa saas laakiin de ogaanu garab maro waana dhacdaaye say marar badan almutacasibuuna lilmadaahib cidda madaahibta utacasubta qaar badan oo kamid ihi iyagoo masaladii ogaaday in dee daliil kasoo horjeeda uu jiro waxaa laga inadha aniga haya sheekaygii la isagaa iga cilmi badnaaye caalim buu ahaaye shaafici sidan u ahaaye xadiiskan muxuu uga tego waaye ayay odhanaya dee shaafici ma ma malag buu ahaa ma nebi buu ahaa haye ma cilmiga o dhan buu koobay miyaanay dhici karin isagoo caalima inaanu xadiiskan ba arag gebigiisuba soo ma dhici karto amaba xadiiskan markuu shuruuddii u eegay sixada inaanu xadiiskani saxiix ba noqon laakiin adiga ay ku caddaatay inuu xadiisku saxiix ilaahaytiisa cudurdaar bay noqonaysa ma noqonayso markaa laakiin qofkan ijtihaadka ee dadaal intuu bixiyey aysaa la noqotay waa sababta markaa culimadu uga sii afeefanayeen hadduu xadiisku ansaxo waa madhabkayga imaam shaafici oo kale u yihi haddaad aragtaan hadalkayga o hadalka nabiga khilaafaya hadalkayga gidaarka ku dhufta uu ka sii degayey aad bay uga sii degayen culimadaas وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال وxu سمعت waan مqلay رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم يقول leh laa يحكم أحad بين اثنين وهuوa غضبان laa يحكم ma xukumo axadun qof bayna tnayn laba dhexdood wahuwa qadbaanun xaalow cadhaysay wahuwa isagoo qadbaanun cadhaysa mutafaq caleyh laa yaxkum haddii lala laadaasi maxay noqonaysaa low annaahiya yuu xukumin wey laa yaxkumu waa naafiya iyaduna macnihiina u istagayaa una ma xukumo waabay kasii xeeldheertay mararka qaarka markaa shuruudda waxaa ka mid a xaakimku karaahati xukmi اlxaakim karaahati an yaxkuma alxaakimu cinda tashwiishi alfikr marka fikirkiisu uu tashwiish ku jiro ama xaalaad kale uu ku jiro waa inaan waxba xukumin kالغضب والجوع الشhديد والفرح الشhديد والخوف الشhديد wagayriha mima yushkilu alfikra wa yushawishuhu waxyaalahaas tusaale ahaan isagoo aada u cadhaysan sida xadiisku sheegayo oo cadhadaasi waxay qofka ka kaxaynaysaa inuu sidii sawaabkeed waafaqinta badan oo cilmi masaladii kusoo degto oo wixii o dhan uu eego oo yuuba cadhaysnaanin labadan qof midkoodba yuu cadhaysnaanin ba hadduu doono wax kale ha ka cadhaysnaado hadduu aada u gaajoonayo ka war ya de waa lamid soo ma hadduu aada u cabsanayo oo qori lagu hayo halkan oo kale lasoo taaganya ama u ka baqanaya wax lamid a ah. xaaladda saas kale ay jirto hadduu aada u farxsan yahay oo farxaddu ay madax martayba markaa tashwiishkii fikri hadduu jirto waa inuu iska daayo inta hadduu laakiin xukumo xukunkii isagoo cadhaysanba uu xukumay laakiin sidii saxda ayadu noqday dee xukunkaa lasoo celinayo waa xukun waa xukun fulaya wey fulaya rasuulku alay slat slam wuxuu inoo shegay markaynu salaada oo kale marayna axaadiis aynu ku aragniyo kutubta laa salaata bixadrati الطacaami wa huwa yudaaficuhu alakbathan soo ma ahayn salaadi ma jirto isagoo cunto loo keenay qofka cuntadaasu dee u baahan yahy wey iyo iyadoo kaadi iyo saxra bay ahay suu dee suuli u baahan yahy way salaadii khushuucdii ba ka tegeysa fikirkii kuma fikirayo maxaad maranaysaa in wax kale xukumayaan وعن علي رضي الله عنه qال وu qال رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم ida tqad إdaa تaqاضى ilayka hadday kuusoo xukun tagaan adiga rajulaan laba nin laba qof un markaa wey falaa tqdi ha u xukumi lilأwli ka hore xataa tasmac ilaa ad maqlayso kalaam الآakhar ka kale hadalkiisa fasawfa tadri markaa ka labaad markuu hadlo ee ka horena uu hadlo fasawfa tadri markaasaad garan doontaa kayfa taqdi seebaad xukumaysaa qaala caliyun wuxuu yihi radi allahu canhu famaa ziltu kama suulin qaadiyan inaan ahaado mid xukuma bacdu intaa kadib ay bacda maa samictu kalaama rasuuli illahi sala allahu alay wasalam inaan qaadi arrintaa ku ahaado famaa ziltu qaadiyan inaan ahaado mid qaadiya bacdu ay qaadiyan bi annasiixa inaan ahaado mid ku xukuma nasiixadan oo qaabkaa u dhaqmo wey rawaahu axmedu wa abu daawuud watirmidiyu xasanahu waqawaahu ibn madini wasaxib ibn xibaan walahu shaahidu cinda alxakim min xadiisi ibni cabaas marka xadiisku xagga sixadaba markaa culimada qaar baa ku sheegee laakiin macnihiisu waa sax macnihiisu taa waa isku waafaqsanyay xadiiska dambana sii caddaynaya in labada laga sii waayo hadduu qofkii marka kahor isku waarisay dadku maanta u fara badan yihiin gaar ahaan dadka aana maxkamadaha fadhiye banaanka iska jooga waxay arkayaan un islaan da ahoo ama mid laangara ah ama mid xanuunsanayo iska oohinaya oo intuu t v soo istaago odhanaya xoolahaygii hebel baa iga qaatay ganacsada hebel baa iga qaatay sidaasuu igu sameeyey taa kale igu sameeyey dabeeta dadku maxay odhanayaan bal daalimka dadka masaakiinta sidoo kale eeg oo moor baad ka haysaa inay been sheegaya kood baa been sheegay waana la ogaade oo <laughs> hadday doonaan ninkaa isaga ninkaa dee hadduu doono taajirka iyaga iyagaa dulmiyaya hadday doonaan markaa ilaa ka kale laga dhageysto haye oo isagana masalada la ogaado dhinacuun ha iska raacin walow haddaad doonta ad aragti isagoo dee ilmadayaxaaska daadinaya say <laughs> soomaalida ilmayaxaaska xaasku isagoo cunay ilmaynaya bay kuleeyahy cunaya qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam idaa taqaadaa ilayka markay kuusoo xukun doontaan rajulaani laba qof falaa taqdi ha xukm ilawali xataa tasmaca kalaam alaakhari ka kale ilaa aad dhegeysanayso fasufa tadri markaasaad garan doontaa kayfa taqdi saad xukumsa qaala caliyun famaa ziltu qaadiyan bacdi intaa kadibna saa xukuma kama suulin markaa qadaaga aad buu ugu horreyey radi allahu canhu xadiis baana ku soo arooray aqdaahum caliyun xadiiska sheekh albani kalagu saxiixiy inuu saxaabadii rasulka ala sl slam qaar baa wax ku sheegay rasuulka qaarkood wa ashaduhum xayaan inuu ahaa cihmaan wa ashaduhum fi diin illah haye cumaru arxamu ummatii biummatii abaabakar abi bakr ummadayda ka ugu naxariisa badan ummadda waa abubakr wa ashaduhum fi diin illahi cumaru wa ashaduhum xayaan cihmaanu wa aqdaahum caliy wa aqra'uhum bikitaab illahi ubayu wa aclamhu biاlxalaali wاlxaraami mucaad bn jabal cumar bn khadaabna wuxuu odhan jiray ilahay nacuudu biاllahi min mucdilaة laysa lana laysa laha aw laysa lana fiiha abalxasan laysa lana fiiha abalxasan aw abulxasan markaa wuxuu ujeeda abulxasan waayo waa cali bn abi aalib masle adagoo aanu cali aanaan uhaysan ilahay baanu ka magan gelayna masle adagoo aanaan cali uhaysanin ilahay baanu ka magan gelayna bu ohan dee ilaahay ba subxana wa tacaala arrintaa aada ugu sahlay cali bn abi aalib nabi llaahi daawuud waa kuwa laba dhin usoo ashkatooday usoo cawday midkood baa yihi hada akii lahu ina hada akii lahu tiscun wa tiscuuna nacja waliya nacjat waaxida faqaala agfilniha wacazanii fi lkhitaab laba nin baa u yimi o midkood baa wuxu hi kani waa walaalkay sagaal iyo sagaashan adya buu isagu leeyahay aniguna xabad baan leeyahay tii buu igu qabsada oo igu dar leeyahay boqolkaan qaato adiguna cidlaska markaa <laughs> nabi llahi daawud muxuu yihi laqad dalamaka bisu-aali nacajatika ilaa nicaaja markaa masalada ilahay wuxuui waanu imtixaanayo fakara raakican oo anaba ah aayadka ku jirtay culimada qaarkood baa inkastoo daliilda caddiyaanu kusoo arorin waxay idhahdeen hadalkii uu dhegeystay ee marka hore markuu yihi sagaal iyo sagaashan buu leyahy an xabadda keliya igu qabsaday ayuu markiiba xukumay na wa culimada qaar ba sidaa yidhi ya markaasaa la canaantay oo ilaahay subxana wa tacala imtixaamay nabi llahi daawud ma laga yaaba inuu ninkani boqolka lahaa kan inaanu xabuba lahayn soo ma dhici karto kan intuu boqolka lahaa inuu xabad ka xaday oo u leeyahy isaga sagaal iyo sagaashan buu haysa bal xabadda ayna keliyan haysa igu qabsaday marka waa inaan kiirada kiiradu waa inaan keliya ku jiidan qofkii xaakimka waa inaanay kiiradu jiidanin wa can umu salama radi allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxu uhi inakum idinku waad iisoo xukun doonataan oo waad iskula kay dood timaadaan walacalla waxaa laga yaabaa bacdakum barkiin an yakuuna inuu ahaado alxana ay afsaxa mid ka fasixsan bixujatihi xujadiisa sheegashadiisa marka la eego bibacdi marka kale fa aqdiyo dabeeta aan u xukumo lahu kaasi xujada sheegtay calaa naxwi mima asmacu minhu sidii aan ka maqlay calىa naxwi mima asmacu minhu sidii aan ka maqlay inaan uxukuma laga yaab faman qadactu lahu qofkaan u gooyo aan uxukumo qadactu lahu ay xakamtu lahu waqadactu lahu biاlxukmi min xaqi akhiihi xaqii walaalkiisa muslimka shay-an wax ka mida aan u gooyo fainamaa aqdacu lahu waxaan u goynayaa qidcat min الnaari fainamaa aqdacu lahu waxaan u goynayaa qidcatan min الnaari gobol naara qayb naara ayaan u gooyey ninkaasi naar buu qaatay wey xadiiskan wuxuu sii cadaynayaa ana xukma alxaakimi laa yajcalu albaadila xaqan wala alxaqa baadilan ya ana xukma alxaakimi laa yajcalu alxaqa baadilan wala albaadila xaqan hadduu xaakimku wax iska idhaahdo oo baatil uu yahay shaygaas dee baatilkaasi xaq ku noqon maayo xaakim baa xukumay maxkamaddii baa xukuntayoo hebel baa dee loo xukumay dee haddii hebelkaa lagu qaldamay ka war laba midkood bay noqonaysaa qofka xaakimka markaa inuu dadaalay isagu ijtihaadka uu sameeyey akhطa marka qofkan wax loo xukumay isaga shuruuddii markii la eegay tusaale ahaan qof baa qof ku qabsaday wuxuu arkay xoolihiisii oo inta laga xaday qof iska haysto markaasuu yihi xaakim anigaa xoolaha ninkaasi hayso leh kiina wuxuu yihi anigaa leh weligeeba anigaa lahaa ka awow ka awow soo ha kii wax sheeganaya waa lagu yihi maxaad caddayn haysataa bal markhaatiga keenso markaasuu markhaatigama soo waayay cid alle cid markhaati kacday maxaa la odhanaya markaa dhaaro soo maaha dhaartii bu ku xaakimku wax dembiye ma laha laakiin oo ajr baabu helaya laakin kan loo gooyey aakhiro aniga xaakima xukmay noqon maysae aakhiro rasulku wuxu l alay sla slam min annaar marka waxaa kaloo xadiiska ku jirta ana rasuul sala allahu alay la laa yaclamu lgeyb rasuulka qeybka inaanu ogeyn haddii uu rasuulka qeybkii ogaan waayey cid kale ma ogaan karta maya qeybka ma ogo de dee waa kan yidhi waxa laga yaaba anu sidaa ad aad ii sheegateen umaanu ku xukumaya ala naxwi ma asmac daahirka ayuumaan raacaya ta lagu adoonsaday qofkana waa saas waana laga yaaba barhkiin inuu noqdo alxana bixujatihi min bacdin mid ka faseea ka faseexsan amba ka sheegasho ka sheegan og amba wax lamid ah oo hadduu doona de wuxuu yaqaanaaba wadooyinka la maraya iyo luuqadihii iyo marka qaarkood wa kala waxbaa jira adigu dabeetna waxbuu isku toosoostayo sidaasa ah ayaa layahay waxaa kaloo laga qaadanayaa xaakimku isagu inuu dadaalo dadaal uu sameeyo wixii uu arka ee saxda u muuqda inuu ku socodsiiyo halkaa waa laga qaadanaya haddaba hadday xaakimkii mar dambe u caddaato inuu qaldamay oo waxay soo baxaan miyaa lagu daynaya saa waa lagaga daba tegaya qaala rasuulu llahi sala la ala sl rasulku wuxu hi innakum in takhtasimuuna ilaya waad iisoo ay tataxaakamuuna ilaya wey waad iisoo xukun doonataan alkhusuuma waa wixii de laysku haysta walacalla waxaa la arkaa bacdukum markiin an yakuuna inuu ahaado alxana markaa afsaxa mid ka fasixsan bixujatihi ay bidikri xujati xujadiisa sheegashadeeda min bacdi marka kale faaqdiya lahu aan u xukuma anigu calaa naxwi mima asmacu ay alaa calaa mili mima asmacu minhu waxa ka maqlay sidiisuuna aan uxukumo faman qadactu lahu min akhiihi min xaqi akhiihi shay qofku aan wax ka mid oo uxukumo fainamaa aqdacu lahu qidcata min annaar in sha allahu berri bayn halkaa kasoo